بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتنا وعلمنا ma ينفعنا وزدنا علما qال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في kitaaبه الأدب المفرد bab خyر الجيrان bab khayru الجيrان baabun ay haadaa baabun wuxuu baab u yahay khayruljiraani dariska kuwa ugu khayr badan sharu ljiraan iyo khayruljiraan baa jira deris xume iyo deris wanaajiye deris fiican iyo deris xun dadkaba way ku sheekaystaan dadkaba way ku sheekaystaan oo way yaqaanaan deriskaas waa deris xun iyo deriskaa waa deris fiican qaala xadahanaa cabdullaahi ibnu yaziid qaala xadahanaa xaywa xaywat bnu shureyx qaala akhbaranaa shuraxbiil ibnu shariikin annahu samica shuraxbiilkaa wuxuu maqlay abaa cabdiraxmaan alxubali oo yuxadisu ka waramaya abu abd abu cabdiraxiim alxubali soo saa ma qor cabdiramaan baan qoran aba cabdiraxmaan alxubali yuxadiثu asagoo ka waramaya can cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi min alcabaadilati alarbaca buu kamid yahay cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas afar nin oo saxaabada kamid ahoo alcabaadila alarbaca la yihaahdo waa sigaaru saxaaba afartuba ilaa cabdullaahi saxaabadu way ku badnaayeene wo saxaabo kale oo afartaan aan ahayn oo cabdullaahi la dhaha jiray laakiin waxaa mashhuur ku noqday afartan cabdullaahi bnu camr bnu caas wa cabdullaahi bnu cumar bn khadaab wa cabdullaahi bnu cabaas wa cabdullaahi ibnu zubayr afartaas weeye ama cabdullaahi bn mascuud alhudali wa abu muusa cabdullaahi bnu qays wa abu bakr asidiiq cabdullahi bn cuhmaan wagayrihim min alcabaadila ayaguna waa jiraan lakiin waxaa mashhuurka noqday baa laga hadlaya alcabaadila alarbaca abu bakr magaciis abu muusa alashcarina haye yaa kale cabdullahi ibn mascuud isaga mashhuur wa marka jaabir aabihiisna cabdullahi ibnu camar ibnu caas way badan yihin cabdullah albalawi cabdullaahi mm, mm. waayah marka afartan acbaadil arbaca la dhahaa can rasuuli illaahi sala allahu aleyh waaalih wasalam anahu rasuulku qaala wuxuu yihi khayru lasxaabi asxaab kuwa ugu khayr badan cinda allahi ilahi agtiisa tacaala korhaya khayruhum waa kuwa ugu wanaa ugu wanaagsan lisaaxibihi saaxiibkiisa qofka saaxiibkiisa u wanaagsan yaa khayrulasxaab cinda allahi la dhahaa saaxiib fiican oo wanaagga kugu kaalmayn oo xumaanta kaa reebi oo kaa warhaya oo ku booqani oo dhibaatadaadi iyo wixii kusoo gaara ka walbahaari oo ka murgi kula qeybsani wixii dheef wanaagahana kuu garab taagan saaxiibkaas sadiiqulcaafiya kuwa la dhahi jira mogtahay markaad fiican tahayna waa saaxiibka haddaad xumaato ama wax kusoo gaarana banaanku ha istaagi sadiiqulcaafiya la yihahda marka kaas ma aha saaxiib saxa ma aha marka aad aad baahan tahay ama aad uruufaysan tahay qofka kula qeybsan cala alaqal kula murgi cala alaqal kusoo booqan kuu ducayni hada huwa khayru lasxaab wa khayru ljiiraani darisna waxaa ugu khayr badan cind allahi tacaala khayruhum lijaarihi midka dariskiisa ugu khayr badan khayriyada jaarkana dee horta inan dhibka laga ilaaliyo way jiiraanka oon la dhibin waa la isdhibaa waxyaalo badan baa laisku dhibaa siyaalo badan oo laisku dhibaa jirta xagga kalena wanaag iyo wixii aad tari karto waxaa soo marray qaar axaadiista kamid a ah, xadiid abidar idaa dabakta almarqa baa soo marray almaraqa fa akthir ilmaa waan mari doonaa kuwo kalo ayaguna saxa ka hadlayo jiiraanka iyo xadiidkii caamka ad garanaysaanoo maazaala jibriilu yuusinii biljaar marka dariska si ahaan waxay ka mid tahay shareecadeenu arrimaha ay aada u tixgelisay ee in la ogaado la rabo wa khayru ljiiraani cinda allahi khayruhum lijaarihi marka khayriyatu ljaari lijaarihi wuxuu ku helay inuu noqdo khayru nnaasi cinda allah ilahay agtiisa kuwa ugu khayr badan ajirkaasaa lagu helayaa xadiidku waa xadiid saxiixa weeyaan oo axmed iyo tirmidi ibn xibaan iyo xaakim iyo soo saareen waa xadiid saxiixa wey baabun wuxuu ku saabsan yahay aljaaru saalixu baabuljaar deriskii buu ku saabsan yahay deriskii asaalix ee wanaagsanaa derki saalixa ee wanaagsan oo diiraankaada ilaahay ku wanaajiyo inay kamid tahay sacaadada iyo liibaanta adduunyada qaala xadahanaa moxamed ibnu kathiir akhbaranaa sufyaan huwa thawriyu amiiru lmuuminiina fi lxadiid can xabiibin abi thaabiti qaala xadathanii khumayl khumayl bn cabdiraxmaan laa yucrafu xaaluhu khumaylkaas ibnu cabdiraxmaan baa la dhahaa lama yaqaano xaalkiisa aan la aqoonin kol haddii xaalkiisa lama yaqaan lagu dhaha cadaalad iyo dabdi midna aan la garanayninna waa sabab min asbaabi dacfi alxadiid buu kamid yahay waxyaalaha xadidka daciifiya waa in raawi la garanayo wey cadaala iyo dabdi lagu garanayo can naafic bn cabdilxaariثin saxaabiyun jaliil radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalama qaala nabig wuxuu yihi min sacaadati almari lmuslim qofka muslimkaa sacaadadiisa iyo liibaantiisa waxaa kamid a inuu raaxa iyo wanaag iyo ku noolaado waxaa kamid ah almaskan lwaasic guri waasaca inuu ilaahay siiyo waljaaru saalixu iyo daras wanaagsan walmarkabu gaadiid alhaniyu sahlan hani yani sahlan oon dhib ahayn sacab aan ahayn oo daluul ah oo hadday noqoto inay aada gaadiidsato aan ku dhibaynin socodkana socod fiican oo aad rufaqadaadii iyo jamaacadii iyo dantaad ku leheed ad ka gaadhi ka faa'iidaysanayso alhani baa la dhahaa min alhanaa macnaa mid wanaagsan oo sahal oo qiimo badan waayo saddex buu hadda xadiidka sheegay xadiid wuxuu ku daray mid afaraad almar'atu saalixa arbacun min asacaada wa arbacun min ashaqaawa afarna sacaadadii kamid tahay afarta ka soo horjeedtana shaqaawada iyo dhurdarsiga iyo waxay kamid tahay nasiib darida nasiib daraday kamid tahay mar a saalixa la yihi waxay kamid tahay sacaadada haweenay saalixo wanaagsan waxay saalixo noqonaysaa xaqa ilaahay xaqi zawjkeeda markay gudato caruurteeda iyo mas-uuliyaadka xilalki ay dhowrto ninkeeda mar walba ay ka farxiso hadduu arkaba hadduu arko wax wanaagsan anbuu ku arkayaa oo waa ku farxayaa wixii xuquuq ahoo guriga ahaana way ilaalin hadduu maqan yahay maqnaashihiisana way dhowraysaa wixii ilaahay inuu dhowro inay dhowr dhowrto uu ku maaratay waajibiyey nafteeda uu kamid yahay almaskanu waasicna waxaa weeyaan guri cariiri ah guri cariiriah waa dhibaato badan yahay oo dayiq ah oo aan waxba ku asturaynin oo eh, aan lahayn meel kuu qarsoon oo cawradaada iyo mxuah mumtalikaadkaada iyo alaabadaada iyo danahaada kuu qari aan lahayn waasac aan ahayn oo cariiri ah hadday noqoto zawjkii iyo zawjadiisii ninkii xaaskiisii wiilashii iyo gabdhihii intaba meel lagu kala asturo aan lahayn marka guriga uu yahay odayga uu meel ku nasta leeyahay gabdhihiina ay leeyihiin meel ay galaan wiilashiina meel ay galaan martidaadii meel ay ku helaan gurigaa guri waasaca wey guri waasaca weeyaan oo sacaado iyo deganaan baa dareemeysaa cariiri ma dareemaysid marka gurigaas waasaca qofka ilaahay siiyo min asacaada ay kamid tahay jaarka saalixa ana de waa deriska aan ku dhibaynin dheeftiisana aad rajayn markabka haniga ah gaadiid wanaagsan dantaad leed ad ku gaari meeshaad rabta biraaxa ad ku tegi wax dhibaato iyo xanuun iyo eh, mxuu ahaa dhib oo kusoo gaarsiya aan jirin laakiin gaarigaa gaari ah, mxuu ahaa eh, qayladiisi iyo eh, batroolkiisa suudhiisi iyo isaga laftirkiisa maaratay corregationkiisa iyo mxuu aha boodboodkiisa iyo dhawaaqa ka yeeri iyo meeshaa rabta ooda si rabta ugaar u gaaraynin iyo waxyaalo badan hadduu waxaaso dhan waa culays waaye gaadiidkii ah, kale ama faraska ahaa ama dameerka ahaa ama awrta ahaa intaba waa soo wadagelayan markabkaasa wadageli xadiidku waa saxiixu ligayrihi sanadkiisa ninkaa khamiil la yiraahdo bin cabdiraxmaan oo lagarana ku jiro laakin wuxuu leeya xadidku shawaahid <coughs> min xadiidi sacd bin abi waqaas iyo ayuu shawaahid buu leeya kale duruq kale ayuu kusoo arooray marka xadiidku saxiixu ligayrihi qaala baabljaru su dariskii xumaa dariskii saalix ahaa ee wanaagsan haddii laga hadlay kii xumaana waa laga hadli oo shareecadeenu ka wanaagsan qofka wanaagsanna wanaagiisay buunbuunin oo sheegi oo abaal iyo wanaag wuxuu leeyahay ayaa la sheegay in wax la kantay inuu yahay qofka xunna xumaantiisa waa la sheegi ah, wixii on hebel iyo fulaan la dhehaynin muwaasafaad iyo tilmaan baa la sheegaya ujeeddada laga leeyahayna waxaa weeyaan waa tarkiib iyo tarhiib oo in maaragtay qofka wanaagsanna lagu daydo oo lagugu tarkiibinayo waxa xunna waa laga cabsigelinaya iska ilaali weeyaan qaala xadathana sadaqat bnu lfadl qaala akhbarana sulayman huwa bnu xayaan an ibni cajlan an an saciid ibn ajlan maxamed bn cajlan can saciidin saciid bni musayabin can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu qaala kaana min ducaai nabiy nabiga ducadiisi waxaa kamid ahayd sala allahu aleyh waalih wasalam allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa maangelaya min jaari suui daris xun fii daari lmuqaami nagaadiga daarteeda gudaheeda igula darsa fa ina jaara dunyaa addunyada daar jiraankeedii iyo dariskeedu yataxawalu waa kala guurayaa yataxawal waa wareegaya adduunyada waa wax lagu kala guuri oo isku waa la kala tegi karaa laakiin aakharo daartaa daar almuqaam ah daris xun hadduu ku aad ku hesho waxaa weeyaan nasiib darro weeye daarta xun ee jiiraankiisana uu xun yahay waa daartee annaar waa naarta leannu laa yutasawar jannada inuu daris xun aad iskugu imaataan lama tasawurayo wax allaal wixii adduun ka jiray oo dhan baba yaaba ilaahay subxaanahu watacaala wanazacnaa maa fi suduri min eh, wax alla qalbigooda ku jiray oo gilihaaba ah ilahay ka siibay subxana wa tacaala nacam ghiligii oo dhan iyo xuqdadii iyo cadaawadii iyo wixii awal adduunka yaaba la wada siibaya aakhare marka waa un dad mutaqaabiliin oo isjecel oo isfarxsan oo wax dhibaata aan isku keenayn jannada markii la tago marka waxaa laga hadlayo waa naarta weeye in naarta qofku uu galo oo dad xunxun un ay iskuu tagaan dad xunxun oo inkaar ku dhacday oo islacanadii oo kuwoodii hore kuwooda dambe ay lacanadii kuwii dambena kuwii kale ay lacanadii meeshaas ilahay uga badbaadi bu ley nabig aley isalatu wasalaam xadiid kalena waa jiraayo adduunyada laftirkeeda ee muxuu ahaa laga hadlayo labadaba oo daarulmuqaab oo meel la degan yahay oo xadar ah oo magaalo ah ood guri ku leedahay oo boos ku leedahay oodan ka guuri karin iyo baadiye lakala guuri labadaasaa la muqaarananaya haddii marka magaalada aad deganeed ee boos kuleheed ee guri kuleheed dariska kugu xumaado waxaa weeyaan dhibaato weyn oo godkaada ay biyo kugu galeen weeyaanoo meelaad samaysa ma garanaysid raaxo kuma noolaan kartid gurigii kama guuri kartid booski ma gadan kartid mar walba ma helaysid meelaad u cararta ma laha dariska baa kugu xumaaday ayaduna xanuun badan bay leedahay xanuun badan bay leedahay amaa reebaadyuhu de haddii wax yar isfahmi waayaan waaba la kala guuriba muddo yar baa lakala dhaqaaqi midna sharqi midna garbi waa loo kala cararaya marka waa kala badbaadayaan mar allaala markaad maqasho reebel baa meesha soo degay waa kasii fogaan kartaa allahuma inii acuudu bika min jaari su daris xuma ilah kaa magan marka waxyaalaha ilahi laga magan ee shuruurta bay kamid tahay shart ilahi laga magan galo fii daari lmuqaami nagaadiga daarteeda fa ina jaara dunya marka haddii dunya addunyadii la qaabiliyey daarulmuqaam maxay noqotay naarbat naartay noqotay aakhara iyo naartay noqotay ama aakharo dhandhihimedne jannada iyadoo kuma jirte waa naarti wax laga hadlayo fa ina jaara dunya addunyada daarteeda ama dariskeedu yataxawalu waa wareegaya oo kale wareegi karaa xadiidku xadiid xasana weeyaan qala imam الbخariي raximah الlah xadaثna mklد بن maliki qala xadaثna cabdالرحman بن mqra qala xadaثna burayd بn cabdالlah burayd بn cabdالlah can abi burdata bn abi musa can abihi abi musa alashcri radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alيh wali wasalam wuxuu yihi laa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma dhici doonto xataa yaqtula arajulu ilaa ninka uu ka dilo jaarahu dariskiisa wa akhahu walaalkiis wa aabaahu aabihiis xadiidku xasan weeyaan ah, ibnu muqarahaasa ku jiro saduuqa marka waa fasaadka imaanayo ee nabiga ka sheekeeyey sala allah alay slam haddana jirto weeyaan oo dadkii birmageydhadaha ee la rabay inay is ilaaliyaan oo isjeclaadaan oo isdifaacaan oo isku turaan oo isku naxaan dadkii baa isku kacaaya dadki baa isku kici deris iyo deriskiis yaa la kala qaban oo bangada isku haysta gacmaha isshari oo madaxa isshabini oo isdili oo is ishirqooli oo dhibaato isku haya ah, dhibaato isku haya way dhacdaa haddii way badan tahay kuwa boqnaha isgooyey baan garanaynaaba boqnaha isjaray intay baangala isku qaateen marka dariskii baa isdili min calaamaati saaca bay ka mid walaalkii iyo aabihii baa isdilaya ayaduna in dadki walaalaha inay isdilaan aabihii in wax la yeelo ama asagii maaratay dhibaatadii xaggiisi ka imaato marka waxaa weeyaan qatiicadaas faraha badan min calaamaati saaca bay ka mid tahy isgoyntaa la isgoynayo naam xadiidku xasan weeyaan baabun laa yu-dii jaara dariskiisa ma dhibaayo dhibin baa loo jeedaa yani waxaa laga cabiray sidaas o suurageli karin nafigaas sidii nahyi bu ayaa loola jeedaayo waana ka ablaq baa la yihi min anahyi kasii xeel dheeryahay laa yu jaarahu dariskiisa ma dhibo macquul maaha inaad dariskaadh oo dariskaas haddaad dhibto xaggeed ciirsani jiiraankaadi dab hadduu kaco asagaa kaa damini biyaha haddii kugu fatahaan asagaa kugu soo eh, ordi tuug hadduu kusoo weeraro qofku horeeya ee dhinac kale kasoo istaaga waa asaga haddii dheef iyo wanaag iyo farax iyo aroos iyo qiimo ay jirto isagaa ku garab istaan ku garbuuxini marka mar walbaba fil afraaxi wal atraaxi hadday farax jiro iyo hadday dhibaato jirtaba qofkaa jiiraankaa sina kuma kala maarantaan marka ha dhibin oo dhibaato ha u geysanin oo xumaan ha u gaarsiinin waayo xadathana musadad bn musarhad albasri qaala xadathana cabdulwaaxid ibn ziyaad qaala xadathana axmed sulayman bn mihraan qaala xadathana abu yaxya mawla jacdata bn hubayra qaala samictu aba hurayratan maqlo yaquulu leh qiila linabiyi sala allahu alayh waalih wasalam nabigeena kariimka alayhi salaam waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ina fulana hebla magaceeda lama sheegin shareecadeennuna dadka way iska qarisaa sifaadka unbaa la sheegaya qofka magaciisa inta badan gaar ahaan haddii xumaan iyo laga hadlaayo waa la iska qariyaa hebel iyo fulaan iyo fulaane iyo aqwaam iyo rijaal iyo waxaasaa iska dhihi dadkaas marka si qofkii asaga ahaana waa is ogaanayaa dadka kale ee tilmaantan lana way taabanaysaaye isaguna maarata kama baxaayo qofka kale ina fulanata hebla taquumu leyla habeenkii bay kacdaa wa tasuumu nahaara maalintina way soontaa qiyaamu leyl waa salaadii wey salaatuleyl taquumu leyl istimraar habeen oo dhan bay taagan tahay oo salaatuleyl u taagan tahay oyna ka noogina ka daagin ka daalin watasuumu nahaara bisha rama bisha mxua maalintiina way soontaa soonkii ramadaanka ma ahee soonka sunadaha wey fardi iska dhigtay yay sunadana daa'imtaa waa gabar soon badan waa laba camaloo aad u qiimo badan oo da'bu saalixiin dadka wan wanaagsan da'bigoodii ah in qiyaamuleilkana aan laga tegin oo la tukada habeenkii wanaasu niyaam soomka sunada aana la soomo oo camalka ilahay ugu jecel yahay ah camalka ilahi subxaana wa tacala ana fa lii wa ajzi bihi anaa iskale anaan abaalmarinaya soomka oo baab rayaan la yihahda lagu galaa qofka soonka sunada badiya wa tafcalu way samaysaa wa tafcaludaasi acmaal fara badan baa yaa ishaaraysaa wa tafcaludaas wa tafcalu wanaag oo dhan waaasa samaysaa waxaasay samaysaa wa tasadaqu sadaqana way baxsataa tasadaqu way sadaqaysataa sadaqa badan bay bixisaa wey wa tu'dii jiraanahaa watasadaqu ee watatasadaqu sadaqana way la baxdaa oo waxbay sadaqaysataa oo baxsataayo wtudi dhankaa waa dhankii wanaagaha waa fiican tahay oo janno iyo khayr iyo wanaag baa lagu helaaye xagga kale bal fiiri siday inkaan ugu dhacday nasiibkeeda uxumaaday watu'dii jiiraanaha dariskeed bay dhibtaa bilisaaniha carabkeeday ku dhibtaa lacanada iyo cayda iyo xanta iyo dhacniga durida iyo ceebeynta waxa ay shubi afkeeda lagama badbaado habeenkiina salaatuleyl bay utaagan tahay maalintii waa sooman tahay sadaqa waaka way bixini afkeedana cadowkaasa laga badbaado a faqaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi laa khayra fiiha khayr ma leh soo maarti khayriyadii o dhanba waa laga anfiyeyba laa khayra fiiha khayr ma leh wixii khayr ahaa ay samayso o dhan xaggee aaday kanaa cunay kanaa loqay eber ka dhigay marka waa muflisad muflisad weeyaan oo waxay tabciisa oo dhanba waxaa eber ka dhigay oo digaha ka dhigay xumaanta ay ku samaysay jiiraanka iyo afkeeda waxa xune ka soo baxay yaa khayrka o dhan ba looga anfiyey hiya min ahli naar ahli bay ka mid tahy de muflis baa lagu yaqaanaa marka qofka mufliskaa ah ee wanaag badanna la yimid xumaana la yimid wanaagiisii dadkii uu xumaanta ku sameeyey laga siiyo ayagana xumaantooda dadka lagu tuuro la siiyo maxaa soo haraya ya uma urixa fi naar uma urixa fi naar waa kii nabiga sala allah alay wasalam naartaa lagu tuuraya wey hiya min ahli naar ahli naarka kamid tahay buu nabi sala allah alay wasalam marka qofka waxaa la rabaa cibaadadiisa inuu ilaashado ah, sida xoolaha uu u ilaalinayo o kale yaa waxaa la rabaa cibaadadan in la ilaaliyo oo salaadaada aad ilaashato oo soonkaada ilaashato o sadaqadaada ilaashato wax o way buraane waa la baabi'iyaaye tacab khasaar iska ilaali wey macnaha qaaluu waxay dhaheen wa fulanatu heblana tu kalaa lasoo qaale haddana waa las yaqaanaa tusalli maktuuba salaada faradka ay tukataa haddii maktuubo la sheegay taas maktuubo lama sheegin maktuubo intay meel saartay iyay sunankii qiyaamuleil waliba xilliga la hurdaa ayay la imaanaysa midda ayada xagga mujaahadatu nafsi oo cibaadada daacaadka iyadaa kaga horreysay marka tan ayadu laakiin maktuubaadkii iyo faradkii shantii salaadood unbay ku kaaftoontay wey macnaha wax sunnaoo la sheegay ma leh watasadaquu biahwaar sadaqadana waxay baxsataa biathwaarin ee biqidacin min alaqiti athwaarku waa jamcu thawr thawrku hadda waxaa loola jeedana waxaa weeya qica min alaqit caana la angejiyey caanaha aqidka la yihahda iyo jubnada iyo waxaasay waxayay sadaqaysataa sadaqa weyn oo maarata dadku ay jecel yihiin ma baxsato laakiin wax yaroo saasi ahayn bay un sadaqa haday tira oo baxsanna ayay bixin walaa tuudii ma dhibtase axaddan qofna ma dhibto afkeeda adinkeeda midnaba dad ma gaarsiiso waa laga badbaaday waa laga nabadgalay waajibki ilaahay saara ee faradaishaana way gudatay sadaqadana intaa yarna allah ka dhigay way iska baxsatay addoommahai ilaahayna way badbaadisay oo jiraankeedii iyo qofna ma dhibto faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yihi hiya min ahli ljana ahluljanna weeye haddii xaqi ilaahayna ay gudatay addoomaha xuquuqdii ay kulahaayeen lahaayeen waajibkaana ay gudatay wixii muxuu ahaa sunan iyo fadaa'il oo lasii ziyaadsan lahaa janno ka reebi mayso janno ka reebi mayso oo waa kii saxaabiga dhihi jiray nabi allow haddaan shay waajibaadka la imaado xalaasha aan qaato xaaraanta iska ilaaliyo janna ma kugel halaad ku geli buy nabiga sala allah alay wali wasalam xadiistii kale waad garanaysaa dhamaan binu thaclaba iyo eyr iyo caraabigii iyo markay nabigu usheegay waajibaadkii oo intaa ka ziyaadin maayo kana nusqaabi maayo a aflaxa in sadaqa waa kii yiri waa liibaanay marka sunanka aad badinayso waxaa ka muhiimsan in lagaa badbaado oo addoomaha ilaahay kaa badbaadaan taasaa ka muhiimsan oo camalkaadi una kaa burin qala almusanifu raximah llahu xadathana cabdullahi bnu yaziid qaala xadathana cabdiraxman ibnu ziyaadin cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancam alifriqi baa la dhahaa daciif wey cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancam alifriqi ah, daciif weeyaan oo sanadka hadaad ku arato ninkaas waa la daciifiyaa wuxuu dhihi jiray xasuustaa sheekhana sheh cabdilmuxsin cabaad ayaa markuu maraayo sanadka cabdiramaan ibn cabdiraxmaan alifriqi bu yaa la dhahay ahadu mashaaikihi oo muasisu daar lxadiid fi lmadina almunawara daar lxadiid ninkii aasaasay ee madiina waxaa la dhihi jira cbdiraxmaan alifriqi nimankan la yirahdo fula fulaataha la yihahdo ayuu ahaa marka wuxuu dhihi jiray marka sheekiisun ahaa sheekh abdilmasir sheekiisu ahaa wuxuu dhihi jiray lakin shee sheekh anagi bu dhihi jiray abdiraxmaan alifriqi kaana hiqa buu dhihi jiray shay yudkaru bishay mogtahay shay ba shay ba lagu xasuustahay saasuu dhihi jiray marka qaala xadathana cabdiraxman ibnu ziyad min ancam alifriqi qaala xadathanii cumaarata bnu quraabin ana camatan lahu eedadiis ninka la yidhaahdo cumaaro eedadiis xadathathu waxay u warantay wiilka eedada u tahay cumaara anahaa saalad caaishata inay weydiisay radia allahu canha umalmuminiin almuminiin radia allahu canha faqaalad waxay tihi gabadhaas aydada waxay weydiinaysaa caaisha ina zawja ixdaana bay tiri caaishaay ina zawja ixdaanaa mid annaga naga mida ninkeeda iyo zawjkeedii yuriiduhaa wuu dooni oo mucaasharadii iyo mucaamiladii buu doonaya ilahay u xalaaleeyey fatamnacuhu markaasay diideysaa nafsaha nafteedii inay ninkeedii aqbasho u imaatay diidi isagana waa hunguriye waa haweeyey ima an takuuna qadba waxay u diiday marka waxaa dhici karta ima an takuuna inay tahay qadba mid caraysan oo maanta kukacsan tahay oo iyadoo caraysan uu haddana wax ka hunguriyeeyey deena ay gacanta ku firdhisay oo diiday aw lam takun nashiida ama ma ahe ma si maba fahmaysnaba sideedayna fahmaysan iskuma toosna ayadoon isku toosnayn oo gabadha ishagaajinin ayuu ninkana waxaa ku kacay yani wixii shahwadi baa ku kacday wabuu doonay waxbuu doonay fahal calaynaa bay tiri korkaa naga man yahay fii dalika diidada aan diidnay min xarajin dhib naga soo gaaraya dhib naga soo gaari xaalada hadduu ninkii haweeyo oo naga raalliho ama maarata aan diidno dembi ma naga soo gaari qaalad waxay ti nacam haa dembi kaa soo gaari so ah, kuma hunguriyeynin haa oo wixii ilaahay uxalaaleeyey ee mucaashariya mucaamalaha kaama dalbin haa khasab baad ku khasbantay maxaa yeele xaggee buu aadi xaggee buu la aadayaa wixii ilaahay u baneeyey xaraarada iyo kuleelkaa adiga aad ku dabin weyd xageed aadaysa wey mana ha ah, khatar baad gelinaysaa ninkii ninkii khatar baad gelisay qaalad nacam haabay tiri dembi baa kaa soo gaaray ina min xaqihi xaqiisa waxaa kamida calayki korkaada uu kugu leeyahay an low araadaki hadduu ku doono walxaal anti adiguna calaa qatabin koora korkii aad saaran tahay lam tamniciihi inaadan diidin qatabka waxaa weeye waa raxliga gaadiidka ama ratiga iyo korka waxaa laga saaray yar ee lagu fadhiisto halkaa ayada adoo saaran hadduu kuu yeero inaad diiddo lama oga ama uu ku dhalbo ma diidi kartid a ah, bacda riwaayada waxaa soo aroortay adiga oo cajiinta korsa kor fadhiya oo canjeeradii karinaya canjeeradii karinaya maasha canjeerada iyo jabaatiga iyo haddii muddo yar laga maqnaado birti baa gubanaysa waa in mar walba masasax lala daba taagnaado oo laga gaadho marka xaaladaasi xataa haddii kuugu yeero oo ku yihahda kaalay ma dhihi karti dabaan saarrahay maya ku imaan maayo islaantuna ay dhididsan tahay oo rafaadsan tahay oo isku diyaarsaneen marka haddiiba isagiiba uu baahidaa ay gashay waa inay aqbasho waa inay aqbasho saas wey macnaha qaalad waxay tihi qultu lahaan waxaan ku idhi caaisha ixdaanaa midaana taxiidu ay xaydi caalaa ku dhiciyo xaydkii walaysa lahaa omana sugnaana ayada iyo walizawjiha ninkeeda ilaa firaashun waaxidun hal gogolah umaa ka dhexaysa oo xaaladaas iyo waxaa lasoo maray culayskaasa iska jira ama jiri kale meelo badan hal gogol baana naga dhexaysa aw lixaafu waaxidu hal go ah hal go-aan wada huwanaho naga dhexeeya fa kayfa tasnaca maxay samayn caadana way qabtaa gogoshii waa halkan maradii waa halkan xagee meelay ka aadamahayso qaala caaisha waxay tihi litashudaha xidho oo ha guntato ha adkayso calayhaa korkeeda izaara hoos guntigeedii guntiga hoosuun ha isku adkayso uma tanaamacaw hala saaxato saas ayay ku tiri falahu waaa falahu waxaa u sugnaaday ileen maa fawqa dalik izaarka iyo xudunta inta ka koraysa asagaa iska leho hadduu rabo waa la macaashiri karaayo waa u banaan tahay masigi iyo taabasho iyo wuxuu mucaamila waa u banaan tahay wixii fowq alizaar ah wixii duuna alizaar ah oo muxuu ahaa Eh, ayaduna ayaduna haddii uun cabsi una ka qabeen inuu ku dhaco caadadii gabadhoo qabto waa loo ogolaya dhib malaha waxaa soo aroray xadiis saxiixa ayadna fi saxiix kusugan isnacuu bihina kula shay ila nikaaxa ila aljimaaca waxaan jimac ka ahayn maca anii saufa uqbirika bayta caaisha waxaan kaloo kuu sheegi maa sanaca wuxuu sameeyey annabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam inahu nabigu kaana wuxuu ahaa laylatii habeenkayga minhu xaggiis habeenkan kulahaa iyo kalkaygii ayaa yaan lahaa habeen habeenada kamid oo kalkayga u yahay yaan fataxantu u shiiday shay-an wax min shaciirin qabandia kis yaroo qabandia intaan shiiday yaan deena u qooshay oo fajacaltu lah waxaan oga kariyey qursan kibis kibis iyo canjeere iyo waxbaan oga kariyey muufi iyo fa dakala markaasuu guriga soo galay nabiga alayh salaam faradda albaaba albaabkii buu celiyey wadakala dakala ila lmasjidi masaajidkii buu galay meeshii maxalu salaadkaheed ee nabiga uu kaga tukan jiray gurigaa loo jeedaa masjidkan maa masjidkii caadiga ah ma aaweynaa maxalu salaadkiisi buu tegey nabig alay salaam wa kaana idaa araada markuu doono an yanaama inuu soxo nabiga wuxuu ahaa inuu saaxda hadduu damco aqlaqa albaab albaabku xidhi jiri waa sidaa sida hadiga ah albaabaha in la xiro oo weliba bismi llahi lagu xiro shaydaan ma soo gelaayo shaydaan hadduu soo geli waayona shayaanlisna waa si waa saas oo kale jinigii ma soo gelaayo abeesadii iyo masaskii jinniga iska soo dhigay ma soo gelayaan waxaas o dhan ilahi baa kaaga xifdin iqlaq albaab sida qaar dadka caado ka dhigteen albaabka iska iska ballaqan laska saaxanayo sax maaha ama banaanada iyo maarata liswaraayo wixii baahi ayna jirin iyo daruuf iyo daruuro ay jirin guryahaas iyo albaabaha waxaa loogu talagalay in lagu badbaado oo aad ammaan iyo dumaaniino iyo xasilooni aad ku saaxataa la rabaa inaad qalaq iyo arag kusaa ku saaxato oo aad caawo dhan sasto oo wixii booda iyo shimirtii bobdada ka naxdo ood khatar naftaada geliso tuug iyo muleefi socda aad khatar isku geliso arrintaas waa in la iska ilaaliyaa khatarteeday leedahay hurdada banaanka la soconayana waxaaba la ogaaday inay tahay dhafar inay tahay oona raaxo fiican lahayn oo maskaxda gelaysa inaan ahayn waa la ogaaday qofkii barta laakiin lagama karayo marka wa kana ida araada an yanaama aklaq albaab aniga weligay banaan ma saaxanin ah, kuleel kasta jiro ah, banaan ma saxda aniga ama fulaynimaha lagu tilmaamo wax la dheer eh, alxamdu lilahi cala salaama eh, ayib fiidka hore haddaan iska yar iska yar banaanka iska yar leersano khalaas wa iska xaroonaa saasaa ilahay nagu nicmeeyey subxana watacaala wa kaana idaa araada an yanaama aqlaq albaaba hadda kahor waa naga sheekeya umalinaya rag tuug ay is heleen soo saama ah, banaanka haddaad saaxato tuug baa ku helaya ah, markaa tuugii asaga ahay gagabanayo oo mindidiisi wata aad isku rarto calooshu kaasoo ridi ah, waxaan laga yaabaa inuu burjike iyo wax qaatay wax weyn bayn ahayn ood kasoo waaqsan lahayd marka bana gurigaada iskaga xaro wixii dhaca hadhow waad kasoo kaban marka nabiga alayh salaam wuxuu aha idaa araada an yanaam aklaqa albaaba albaabka xori jiri waana amray rasuulka alayh salam akliqu lbaab wadkur magac ilahina kuxusa buyu nabig alay salatu wasalaam wa awka alqirba sibraarkana nabigu waa xidhi jiray sibraarka biyaha maqaarka wax laga sameeyey ahaaye sibraarku afku saa uga xidhi jiray saa wax u gelin weelasha biyaha lamida wa akfa alqadaxa dhiilashana waa gembin jiray wixii weel ahoo ah, markaasi waxba ku jirinna waa gembin jiray nabiga alay slam afku dhulku saari jiray siaan wax u gelin waxaa jira sumuum lahoo socda caawo o dhan baa jira shaydaanka laftirkiisa waa laxaas waxbuu leefleefayaa amraad iyo cudurro habeenada qaar soo degaa jirtu nabiga alayh salaam oo weelasha banaan waxaa ku degi karta waxaasoo dhan waxaa wey waa ibu nabawi iyo xifdi iyo muxuaha is-ilaalin uu sharciga nabig nabigeenana baray sala allah alيh wali wasalam wa adfa misbaaxda iyo faynustana waa debin jira rasuulka alayh salaatu wasalaam faynusta waa debin jir khatarteeda badan lenayn dab weeyaan dabkuna waa dhib badan yahay faintadartuhu bay tiri caaisha nabiga hadduu sidii intuu yeelay uu meeshii musallahii uu ku salaad ku galay inta dartuu xoogo baan yar sugay bay tiri an yansarifa bal inuu soo gadoomo fa udcimhu lqursa kibistaas aan diyaariyey aa nabiga aan quudiya sala allah alay slam cashadiisii falam yansarif nabiga ma soo gadoomin calayhi salaatu wasalaam xataa galabani nawmu hurdadii baa iga qaalib noqotay gabadh yar bay aheyd haddee caaisha radi allahu canha wa ardaaha marka baraq bay tiri hurdadii baa ka qaalib noqotay wa awjacahu nabigana waxaa xanuujiyey oo uu la qarqaray albardu qabowgi qabow baa ku dhacay rasuulka sala allah alayh wasalam in marka meeshii gudaheed ayna ahayn xoogow u musalla ay tahay fa ataanii markaasuu ii yimid hadhow oo kale fa aqaamanii markaasuu ii istaajiyey o toosiyey uma qaala wuxuu yihi idfi'iinii idfi'iinii buu nabi aleyh isalaatu wasalaam ku celceliyey ha ikulule ikulule dafigu waxa weeyaan wax laisku kulleeyo oo dhaxantii qabowga laskaga kulleeyo ayaa difi la yihahdaa fiiha difu lakum ti qur-aanka idfi'iini kulule eh, kulule eh, faqultu lahu waxaan ku idhi inii xaaidun xayd baan qabaa marka wuxuu rabaa ayada inuu nabiga alayh salaatu wasalam kusoo dhawaato oo ay deena ayadiibaa ilen meel yar eh, daafi ah oo kulul ku jirto oo jirkeedina uu kulul yahay marka wuxuu rabaa rasulka alayh salam inay kusoo dhawaato oo deena uu ayada isku kululayu raba inuu isku kululayu rabaa marka waxay tiri xayd baan qabaa nabi alla kuma soo dhawaan karo faqaala wuxuu yihi wa in abad xayd qabtide ee wain kunti xaaida mid xayl qabtaba aad ahaatide iisoo dhawow ikshifi weliba waxaad ii faydaa can faqadayki faqidayki labadaada lugood bawdadaada ii ayuu nabi alay salaam yani aan eh, labada lugood iyo kulalkooda iyo aan eh, isku kululeeye eh, eh. fakashaftu lahu waxaan ufayda can fakidi bawdadayda fakidaya labada bawdo fawadaca kadaw dhafoorkiisa wuxuu dejiyey dhabankiisa iyo waraaso madaxiisa calaa fakiday fakidaya labadada bawdo xataa dafi'a ilaa uu ka kululaaday nabi alayh salaam oo dhaxantii ay ka tagtay faaqbalad shaatatun ow shaatun neef ari ah unbaana soo qaabilay lijaarinaa deriska annaga ay lahaayeen oo daajinatun guri joog ah a waxaraha ama riyaha ama ariga qawliska ee guryaha jooga iskoliska meelaha qaar laga dhaho ayay aheedoo gurigaa un hadday aragta meel ay ka gasho intay gashay waxay ku jira ay cunaysaa fa dakhalad way soo gashay ridii ahayd huma camadad waxay u qasaday ujeedadeeda waxay ahed wax cuntee ilaalqursi bay u qasaday kibistii meesha taallay yareed ee nabiga ay udhigaysay aleyh salaatu wasalaam fa akhadatu markaasi afka ku qaaratay akhadat way qaaratay afka ku qaaratay ade meelka ku qaadanaysa intay cantugtay ba iskala kacday uma adbarat bihi way la jeesatay qaalat caaisha waxay tihi waa qaliqtu canhu waan ka xumaaday ama qaliqtu canhu inqalqiltu nusaqda qaarkood waan ka siibtay qaliqtu canhu qalaqu waxaa weeyaan de wax aad ka xumaato oo yani shucuurkaada iyo dareenkaada kiciya Ah, arrinkaas wastayqada nabiyu nabiga alayh salaatu wasalaam ayaa toosay fabaadartuhaa ila albaab albaabkii baan kula degdegay ridi ayad aheyd oo ka gaaray inayna bixin la bixin faqala nabi sal slam ba wuxuu yihi khudi soo qaado maa adragti waxaad ka gaadho min qursiki kibista waxaad ka gaadho waxay cuntay mooyeene waxaad ka gaadha soo qaado walaa tu'dii jaaraki dariskaada haka dhibin fii shaati ridiisa haka dhibin dariskaada ha ku dhibin inaad ridii wax ka yeesho saasuu nabi aleyh salaatu wasalaam xadiidku daciif isnaad weeyaan oo ninka la yihahdo cabdiraxmaan bin ziyaad alifriqi baa ku jira ah, xadiidka eh, cilooyin kalena waa leeyahay cumaara binu quraabka laftirkiisa waa laysa bishay baa soo arortay caedadiisna <clears throat> lama yaqaano marka saddex cillu xadiidku leeyahay oo dacfiga keenay saddex cilu leeyahay marka ujeedada hadda musanifka ukeenayna baabka waxa wey xadiidkan walaa tu'dii jaaraki fi shati intaas u keenay musanifka raximah oo dee neefka ariga ee aan caqliga lahayn ee iska socda in dhibaato loo geysto ama la xidho ama la yiraahdo maaratay cuntadii baan udiidayna meeshaan ku caqaabayna maaha sax maaha qala imam الbخarي xadathana sulayman بن dawud aburabic laakin dadki iska lahaa xiliyaha gaarahaan xoolaha in la xifdiya ay tahay la dhowrto oo habeenkii oo kale ah inay ilaashadaan baa la rabaa oo wixi ay haleeyaan tacadi xaggooda hadduu ka yimaado waa laga magdhabi karaa oo albara binu caazib hashiisi waa kii nabiga ka sheekay sal ly slam iyo qisadii iyaduna dhex martay nabiy llaahi daawud iyo sulayman iyo id nafashat fihi ghanam اlqowm arigii beerta daaqay marka wixii tacadi ah waa la isku qabanaya qala xadathana sulayman bnu dawud aburabic qala xadathana ismaaciil bnu jacfari qala xadathana alcalaa bn cabdiraxman bnu yacqubi can abihi cabdiraxman bnu yacqub can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh walih waslama qaal laa yadkulu janata janna ma galo man qof laa yaamanu jaaruhu dariskiisa una badbaadin oo nabadgelin bawaa'iqahu shartiisa iyo mxuu ahaa dhibaatadiisa qofka dhibkiisa dariskiisa uu ka nabadgelin janna ma galaayo wey waa waciid aad iyo aada u culus xadiidkan isaga qofka dariska dhiba janna ma galaayo janna ma galaayo marka macnaheedu waxa weeyaan waciidka isaga ah sida ahlu sunnaha ay ku axaadiista iyo nusuusta kale iyo adilada kale ay ku jamciyaan hadduu banaysto oo yidhaahdo waaba dadka qaar baa markii de ay qof nacaan iyoba ku gaalnimo xukumin gaal weyu kuleeyahy gaal boowe markuu ku yiri marka maxaa ka dhalan inuu xalaashaday dhiiggiisii iyo maalkiisii iyo cirdigiisi inuu banaystay tana ka dhalanaysa ha ah, reer bay dagaalayaan wuxuu le ree waa gaalo ah, waa gaaladaas wuxuu rabaa inuu ku banaysto dhiigooda inuu banaan yahay oo waxba isaga unan dambiba gelinba sidan u arkaa halka hadduu qofka gaaro gaal wey uu ku gaaloobaya maxaa yeelay wuxuu banaystay wax macluum min addiini bidaruura wax macluumoo la og yahay dimaa lmuslim qof muslimo shahaadanaya oo muwaxida oo tidhaahdo waa gaal oo diiggiisa banaysato oo xalaal wey ad tirahdo waad ku gaaloobaysaa ijmac way taa yada khilaaf kama taagna taa waa lagu xumbaaraya xadiidka daahirkiisa waxaa kaloo lagu xumbaarayaa iyaduna jazahiisa sidaasa in juuziya haddii la abaal mariyo laakin raxmat ullahi alwaasica iyo ilahay naafidiisa eh, iyo tawxiidka iyo eh, waxa lagu helo ayaa markaa sarfinaya oo ilaahay ugu dhaafaya ugu dhaafaya ama shafaacatu shaaficiin baa lagu dhaafi ayadana waa la fasiray waxaa kaloo lagu fasira laa yadkhulu janata maca awala man dakal dadka u horeeya jannada geli saabiqiinta kuma jiro kuma jiro marka dadka u horeysa jannada geli qofka laga reebo asaga laftirkiisu khatar buu galay iyo naxdin iyo walbahaar xaalkaada muxuu noqona dadka lagaaga reebay waa dhihi kadib unbuu geli ama naarta intii la geliyo oo laga gooyo wixii madaalim ah laga jaro ayaa kadib deena tawxiidkii iyo iimaankiisi dartiis ayaa jannada lagu gelinaya calaa kuli xaal xadiidku wuxuu muujiyay khatar aad iyo aad u culus oo aad iyo aad u weyn in jiiraanka la dhibo oo jiiraanka uu kaa nabadgeli waayo aad iyo aad ba xadiidkaasi yuu u cusleeyey u adkeeyey u adkeeyey xadidkuna saxiix weeyaanoo muslim xataa fi saxiixi bu kusoo saaray baabu laa taxqirana jaaratun daris yeenan xaqirin gabadh derisa lijaaratiha deriskeedii walow firsana shaatin firsana shaat neef ariga dhilaandhishiis baa laa ka dhigay firsanka dhilaandhisha iyo dilfiga iyo qb iyo ahaa waxaasaa la yidhaahdaa oo inta badan la cunin lamaba cunaba marka hataa wax yar ba allaha ka dhigay haddaad haysato wixii aad haysata bixi baa loo jeedaa hadhihin waxaana dadka ugeyn kartaaye waxaad haysata bixi ah, waxaa dhici karta in iskagaa baahan yihiin ixtiraam bay muujini maxaba iyo mawadaa lagu helaa hadiyo weeye inaad qadarisa wax kale aadan haynin waxay dhahaan ah, aljuudu min almawjuudi aljuudu min almawjuud yacni deeqdu sideeduba wixii aad heli karto un wey wixii aad heli kartood bixisaa deeqsinimo la dhahaa haddii aad wax badan haysato waxaad badan haysato wax ka bixi wax yar haddaa haysata waxay yarayn wax ka bixisay marka intaa haddii aad adiga ujeedada ay tahay walaalka waxgaarsiiye niyad wanaagaadaasaa lagugu ajirsiinayaa qofkaa kalena waa inuuna isagana dhihin waxaan maxaa liigu keenay dadka qaar baa waxay leeay hambada maxaa nanoogu keenay ama cuntada noocaan maxaa nanoogu keenay waxaan ma cunno sax maa iyaduna waa kasru khawaatir in qofka khaatiradiisa iyo dareenkiisa la jabiyo ka qaad haddaadan cunaynin qof kale oo u baahan usii gudbi laakiin inaad kusoo celiso tirada waxaan ma cunno sax ma aha wax fiicanna ma aha nabigeena aleyhi salaatu wasalaamna wuxuu yihi haddii la igu yeero iyo haddii la isoo hadiyay labada waan aqbali lahaa kuraac iyo dhiraac mijinta iyo dhudhunka iyo waxyaala nocaas oo kalea ah. haddii intii laboqooliyo la yirahda noo guri dadeed deen intaa lahor dhigo waan aqbali laha bu rasulka sala allahu alay ali wasalam leanna macno gaaray wadataa ixtiraam bay wadataa iyo hadiyo iyo qofka inuu ku qadarinayo maadaama wuxuun ku ku aqoonsaday ku xasuustay intaasaan wax loo dhiga lahayn ya qof baa laga yaaba inaad koofiyad ugeyso ama muxuu ahaa funaanad aad uxayso oo dhaha ma intaasaad kala imaatay wadanka intaad ka maqnay intaxasaad noo keentay ha wax fiican maxaad igu keeni weyday inay kudhaadhici karta sax maaha ninka wuu ku qadariyey soo maaha uu kusoo xusay soo maaha axsanta isoo xustay taasuu kaa mudan yahay xadathana ismaaciil bin abi uweysi qaal xadathanii malik ibnu anasin abi cabdillahi alasbaxi can zayd bni aslam alcadawi mawlaahum can camr ibni mucaad alashhari can jadatihi eedadiis anahaa qaalat asma binti yaziid baa la dhaha jadadaasna asma binti yaziid ibnu sakan ayaa la yidhaha ayeydaas anahaa qaalad waxay tiri qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay waslam nabiga wuxuu igu yidhi yaa nisaaa almu'minaati gabdhaha mu'minaadka ahow laa taxqiranna imra'atun haweeney yeena yaraysanin minkuna idinka inaga mida lijaaratihaa jaaradeeda iyo deriskeeda inay siiso wax yar walow kuraaca shaatin neef ariga ah mijintiiba allah ka dhiga oo muxaraqan la gubay neef ariga ah oo mijintii oo la gubay oo la solay hataa haddii loo geeyo yana yaraysanin oo maxuu xaqirin tanna yana dhin waxa maxaa laygu keenay ninkaa la yihahdo ashhari ayaa daciifahoo xadiidkiisa ayaa maqbuulahoo xadiidkiisa aan maaragtay eh, la aqbalayn idanfarada lakin xadiidku saxiixu bima bacdahu saxiixu bima bacdahu dariiqa soo socday iyo yaa xadiidka xoojinaya isaga oo asalkiisana saxiixeynka ku jiray qala xadathana aadam bn abi iyaasin qala xadathana ibn abi dhibin maxamed ibn cabdiraحman ibn mugira qala xadathana saciid اlmaqburiy an abihi saciid bn abi saciid baa la saciid bn abi saciid almaqburi can abihi abihi abi saciid almaqburi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allah alay waslm nabig wuxuu yihi yaa nisaaa almuslimaat gabdhaha muslimaadka ahow yaa nisaa almuslimaat gabdhaha muslimaadka ahow wax dhawaaqi wa rasulka sal alla slam dhawaaqa uu ku celcelinayo waa nooc baraarujin iyo inay dadkan ay indhaha kala qaadaan oo la baraarujiyo wey waa usluub fiican marka markii hore haddii ay xooga yar ilduufeen oo dheehaydo aan si fiican u marka labaad way wada kacayaan maxaa dhacay rasuulkaa dhawaaqaya yaa nisaaa almuslimaat ya nisaaa almuslimaat laa taxqirana jaaratun jaara ama deris yaynan yaraysanin xaqirin oo la fududaanin liijaaratiha walow firsani shaatin neef ari dhilaanishiis baa la ka dhigay saxiix wey xadidka bukhari muslim soo saara mutafaq aleyh wey baabu wuxuu ku saabsan yahay shikaayat ljaari deriski oo sheeganaya deriskii baa deriskiisa ka sheegtay waxaa markaa u banaan inuu deriskiisa maadaama uu dhibay uu ka sheegto ka sheegashadaasna macnaheedu waxa weeyaan inuu su u camalihi camalkiisi xumaa inuu sheego camalka xun ee la sheegayna xan ma noqonayso macnaha waa saas xan ma noqonayso oo waxyaalaha kiibada iyo xanta loo ogelaya waxaa kamid a ah, cinda shikaaya markaad qof ka sheeganayso oo leedaa dhibaatadaasi u geystay ama maxkamad ugudbi sharciga ama dad iyo ehel ugudbi markaa sheegashada ayada way ku banaantay ah, liannahu saaxib lxaq baa tahay nabigeena wuxuu yihi ina lisaaxibi alxaqi maqaala qofka xaqa u saaxiibkaa wuxuu waxaa usugnaaday maqaal orah iyo inuu sheegto oo hadlo waa kii lahaa nabiga alayh salaam madlu lqaniyi dulmun yuxilu cirdahu wa cuquubatahu qofka mubaatilka ah ee ku dhibay ee xoolaha iyo waxaa kasoo saari weyday inaad cirdigiisa wax ka sheegto o tirahdo waa qof meermeeriye ah dhib badan oo aan deynta gasha wixii galaan kasoo bixin waa ku banaan tahay bale in la ciqaabo oo la xidho ama aad ku dhegtaa banaan shikaayada marka tanna waa saas kale diilaanka oo sheeganaya qala xadathana caliy bn cabd illahi اlmadini qala xadathana safwan bnu cisa qala xadathana moxamed bnu cajlan qaal xadathana abi cajlan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yihi qaala rajul nin baa wuxuu yihi ya rasuul allah rasuul allahu ina lii jaaran daris baan leeyahay yuudiini idhiba nin jiraankayga yaa idhiba a dhibkuna waa badan yahay noocyihiisa siyaalo badan baa lasku dhibi karaa ina lii jaaran daris baan leeyahay yuudiini idhiba fa qaala wuxuu yihi yani meel aad filaynin baa dhib kaga imaan karaa haddii qur-aanka kariimka ah ood og tahay dhegeysigiisa ajir iyo sadaqa inuu yahay laga helo ajir laga helo aada kor ogu darto fooliga foolinka kor u daarto oo jiraankii xilligay saaxan jireen ee qeyluusan jireen iyo dadka xanuunsanaa iyo caruurta asasiiso iidaa iyo dhib bay noqonaysaa dhib wey kuwii salaada tukanaya ood qur-aanka kor u qaado ku qeylido waa iidaa bay noqon waa inaad xaqaadi leanna waxaa la dhaha tacasub baa la dhahaa marka waa isticmaal alxaqi calaa xisaab alaakhariin lama ogolo inaad xuquuqda adi aad leedahay dantaa aad leedahay adiga kuu banaan aada isticmaasho laakiin dad kale dhibaatadood ay ku noqoto lama ogolo ina lii jaaran yudiinii daris idhibaa jira faqaala nabigu wuxuu yihi indaliq oratak fa akrij soo saar mataacaka alaabtaada ila dariiq wadada keen alaabtaada o dhan ba maanta intaa soo arorso jidka la maraayo wadada maarada dadka marayaan saa usoo agdhig faindalaqa waa tegay fa akraja mataaca alaabtiisi buu soo bixiyey faijtamaca annaasu caleyh dadka baa kusoo aruuray faqaaluu maa shanuk war maxaa kugu dhacay gurigaadi iyo booskaadi iyo dhulkaadi maxaad ooga soo baxday o alaabta maxaa kaa soo saaray qaala markaas wuxuu dhihi lii jaarun daris baan lahaa yuudini idhiba daris idhibaan leeahay la noolan la ahay dab aan u noolaado ayaan la ahayoo sidaas ninkaasaan kasoo qaxay fadakartu linabiy sala alla alay wasalam maxaa marka dhacaya de waa kan fadakartu linabiy sala la alay waslam an u sheeg faqaala inaliq ah, eh, ha mar waad ugu so celiyey ya faqaala inaliq tag faakhrij mataacaka ila ariiq fajacaluu yaquluun ha orod gee marka waa iska taakiid baa dhici karta waa nooc takraara fajacaluu yaquuluun waxay leeyihiin allahuma lcanhu dadki markay weydiiyaan o dhahaan maaa kusoo saara o dariska dhib u dhaho waxay leeyihin dadkii ilaahay lacanad kugu rid ku rid lacanad kugu dhacday allahuma akzii ilaahu dulli ku rid war inkaan qabaha muxuu ahaa war maxaa jiraanka ku keenay war maxaa ninkii baa iskugu tegay xaafada dhaneed iyo dadkii maraya wadadoo dhan waa la baafiyey xumaantiisii fabalaqahu ninkii baa warkii gaaray oo la yihi war ninkaar baa kugu dhacdaye ummaddii o dhan ba ku lacanadaysaa faataahu markaasuu ninkii u yimid garhkii iyo gonduu qabsaday faqaala ku yiri irjic noqo ilaa manzilika gurigaada ku noqo fa wallaahi baan ku dhaartay laa uudiika inaana ku dhibaynin soo maarti marka xalkaas nabawiga ah nabiga sala allah alay wasalam xikmadiisay kamid tahay ninkii asaga ahaa dhibaatadii ninka uu ku hayay qaabka uu is yiri wuu ku dhaafi karaa yuu ku hanuuniyay rasuulka sal allahu aleyh waali wasalam ninkan waxaa weeyaan intuu dadka hoosta ka dhibo oo hoosta ka qandhuufto haddana inaan la ogeyn oo waxba laga ogeyn iska dhigaayaa in la ogaado waa fiicanta dadka ma raban inay ciiboobaan mogta inay ciiboobaan dadka ma rabaan qofkan dad waxaa jira daahirkooda iska wanaagsan oo salax ka muuqda laakiin markuu u arko in xumaantiisa hoose la ogaanayo waxaad moodaa ina buur kusoo dumayso aad bu oga yaxyaxi oo u xumaan oo sharaftiisa ku dhici oo karaamadiisa ku dhici oo wax walba marka yaa laga laga heli markaas wax walbaa laga heli oo eh, la dhaafsiisan nin baa waxaa la yihi eh, iyaas binu mucaawiya yas bin mucaawiya nin wuxuu qaadi oo min duhaat alqudaad ah aad iyo aad maaratay faraaso badan buu ahaa marka nin baa deyn ka qaatay nin kale deyntii buu kasoo saari waayey wuxuuna ahaa nin salaax muujista ninka asaga ah oo muuqaalkiisi iyo madaahirtiisi iyo dadka noocaas oo kale ana waa dhacaan in dad maarata muuqaalkoodana ada ka dideynin xagga kalena yani miskiin seefle waxay dhahaan oo kale <laughs> miskiin seefle hoosta wax ka jafaaya marka wuxuu qadig u imaada dhibkaas ay haysta masaas ahaa bes ordbal iska tag kiiba u yeeray wuxuu alaab waxay soo martay xoolo alimaam eh, ibnu aljawziya kitaabkiisa duruq lxukmiya aduruq alxukmiya fi siyasa sharciya bu kusoo saaraa qisadaas wuxuu leeyahay wuxuu yihi balkaale waxay waxaad yeeshaa xoolaa ii imaaday ammaane ah qof aan u dhiibo oon ku aamino oo aan ku sharfo aan yani ma garanin adig kuu dhiibto ood noo hayso ayaan jeclaystay buu yihi marka maxay kula tahay markaas magadaysa qof kale maad geysid bu yar tawaadac muujiyey yar tawaaduc ayuu muujiyey dad kale maad ka haysid mayo mayo adiga nabaqma bu yiri wax dhaama ma hayno bal waa yahay bu yiri markuu ka tegay iyuu u yeeray kii marka xoolaha ka maqnaa orad hadda u tag bu yiri waxaa ha tirahdaan haddaad xoolayga sii weydo iyaas bin mucaawiyaan usheegi iyaas baan usheegi markaas nin waxa lesi war socou yiri sii caadadiiseed kusiin mahaye masaas ahaa waaya iyaas baan aadi dhab bu siiyey <laughs> war joog joog joog war waxaad war waxaad ho subcadiisa dhacaysa dib dambe qaaligana hadhow marka kadib hadde maxaa ku dhacay lagama harin amin dambe u imaanay deen isagoo oo maskiiminaayo oo le wixii baa lagu dhiibi doona qaaligiibaaba mas-uuliyad ku dhiibi doona qaaligana markaasu darasad kala booday oo yiri waa ku ogaanay iktashafna soo xalkaas waan ogaanay buyiri marka way dhacdaa arrinta ayada dadka hoos wax ka waxeynayo ya islaamta ayadana waxaa la yiri islaam haweenka mogtaa qaarkood waa dhib badan yihiin midda eedada ay tirahdaan dadka qaar aayo ay dhahaan aayo ah marka mid rajay ah oo dee ninkeedii uu dhalayoo iyada la nool marka waxay rabtaa inay disho aanan la arkina bacbacda iyo dhuba nabarka lagu dhufanaya la arkin bay rabtaa marka intee qaba saasay u qaban marka marka saa u qabatay ciddidii fartii saa ku dhihi way maraamari ilmihii kaadadaa ka sayrmi deen marka waa cabadaya qabashaduu diidi bay leedahay marka a ah, inaan qabto diidi bal muxuu la qayli ah, hoostale way ka shaqeysaa maskiin seeflahaasna waa jira soo arte marka ninkan isaga maxaa ku dhacay haddi markii la canaday oo xaafadda o dhan ay la canaday markaasuu y ni bes weeyaan dib dambe wax kuu yeeli maayo xadiid saxiix weeyaan saxiix ligayri weeyaan sanadkiisa waa xasan ibnu cajlaan kaasa saduuqa min xayثu isnaad laakin duruq kaluu leeyahay o saxiix ligayri buu gaarhaya qala almusanif raximah اllah xadathana caliy bnu xakim alawdi qala xadathana shariik shariik اlqaadi baa la dhaha saduq weeye yaktalit shariik اlqaadi can abi cumar can abi juxayfa wahb bin cabdillahi suwaa'i radia allahu canhu qaal shakaa rajulu nin baa u sheegtay ila nabiy nabiga aleyh salaatu wasalaam jaarahu dariskiisuu ka sheegtay faqaala wuxuu yidhi ixmil mataacaka alaabtaadii soo ba soo xambaaro fadacu cala ariiqi waddada soo daadi waddada soo dhig faman faman mara bihi qof allaala qofkii soo maray yalcanhu ninkiibuu lacanadii jiiraankaaga ninka dhibay fajacala kulu man mara man mara bihi yalcanhu waa lacanadaya fajacala kulu man mara bihi qof kasta oo soo mara yalcanhu inuu lacanadiibu guda galay fajaءa ilى الnabiyi markaasuu nabigu u yimi salى الlahu alيه wasalam waa ninkii la lacnaday faqaala wuxuu yihi maa laqiitu min الnaas waxaan dadka maanta kala kulmay a dadkii o dhan ba icaayo ilacanadayo ayuu leh faqaala nabiga wuxuu yihi ina lacnat allahi ilahay lacanadiisa yaa fawqa lacnatihim lacanada dadka korkooda ah ti ilahay ba ka koraysa uma qaala nabigu wuxuu ku yihi liladii shaka kii sheeganayana wuu la hadlo wuxuu ku yihi kufiita o naxwa waa lagu kaafiyey bu yihi waa lagu kaafiyey dadki lacanada ay dad kula fadhiisteen iyo dhibki ay ninkaasi ugeysteen ayuu la toobad keenay oo lagaaga kaafiyey xasanun saxiix wey xadiidka kii hore umuna la macno yahay qala xadathana mklad ibnu maliki qala xadathana abu zuhayr cabdالرaحman bn mqra qala xadathana fضl yani ibn mubashiri qala samictu jaabira ibn cabdillahi bn cmr bn xaram radia allahu canhu alkhazraji yaqul isagoo le jaءa rajulu nin baa u yimid ila nabiy sala اllah alيه wasalam nin baa nabiga u yimid yastacdiihi ee yshtakii minhu cadaawata jaarihi yastacdiihi ee yshtakii minhu yshtakii ilayhi alayh الslat slaam min cadaawati jaarihi isticdaa haddii siinka iyo taada dalabi la dhaho yatlubu isaalata cadaawata jaarihi wuxuu dalbayaa dariskiisa oo dhibay cadaawadiisa in laga faydo jaa rajul ila nabi sal sl nabigu u yimid yastacdiihi ninkaas oo cadaawad ka sheeganaya calaa jaarihi dariskiisa dariskiisuu cadaawad ka sheeganayaa fa huwa qaacidun ninkii asaga ahaa ee nabiga u sheegtay isaga oo qaacidun uu fadhiyo bayna arukni rukniga yamaaniga ah iyo walmaqaami maqaamu ibraahim dhexdooda isagoo fadhiya kacbadii weeyaane id aqbala anabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa soo qaabilay ninkii sheeganaya oo fadhiya bayna rukni walmaqaam halkaa meel aad iyo aad u cajab badan wey oo ducada la aqbalo halkaa isagoo fadhiya aqbala waxaa soo qaabila anabiyu nabiga calayh salaam wa ra'aahu rajulu a ninkii baa arkay wa huwa nabiga oo wa ra'aahu waxaa arkay nabiga alay slam alrajulu ninkii baa arkay ninkii sheeganayay calcalayay yaa wuxuu arkay nabiga wa huwa nabiga oo muqaawimun la taagan rajulan nin muqaawim yani eh, eh, yaquumu macahu wey la taagan oo ay is hor taagan yihiin aad iyo aad ay u wada taagan yihiin muddo dheera isku qaateen oo riwaayada axmed bin xambal fi musnadihi taasaa xoojinayso yani eh, isku dheeraadeen ilaa saxaabiga u naxay oo yiri nabig aleyh salaatu wasalaam ninkan istaagka udheeraya muxuu ahaa wa huwa muqaawimu rajula wuxuu nin uu la taagan yahay caleyhi ninkaa korkiisa hiyaabun bayaad dhar cadcad buu qabaa cinda almaqaami maqaamka agtiisuu la taagan yahay xayثu meeshii buu taagan yahay nabiga la taagan yahay yusaluuna ay ku tukadaan calى janaa'izi janaaista meesha reer maka ay meydka iyo janaista soo dhigaan ee markay meydka lagu tukana janaisada lasoo dhigo halkaas ayaa yuu nabiga la taaganya ninka asaga dharka cadcad qaba faaqbala nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa deen isoo qaabilay markay kala bogeen fa qaala markaasuu wuxuu yihi ninkii isaga ahaa ee sheeganaya ee fiirinaya oo nin dhar calqaba la taagan yaa wuxuu yidhi biaabi anta wa ummi ya rasuul allah aabbahay hooyada lagugu furaya rasuul allah man irajulu ladii waayo ninkii ra-ytu aan arkay macaka macaada xaaluu muqaawimaka kula taagan yahay caleyhi korkiisana uu yahay hiyaabun dhar biidun cadcad ninkii dharka cadcad qabe ee muddo badan kula taagnaa yuu ahaa qaala nabiga wuxuu yihi aqad ra'aytahu oo ma aragtay qaala nacam haa waan arkay qaala ra'ayta khayran kahiiraa khayr weyn baad aragtay maanta daka jibriil alayh salaatu wasalaam malku jibriil ood aragtay waa khayr jibriil baad aragtay rasuulu rabbi rabbigay rasuulkuu soo diray iisoo diray inuu maarata isoo gaarsiiyo xaggaa iyo maarata alle waxyigii uu iisoo dhiibay ayuu ahaa jibriil weeye maa zaala kamana yuusiinii biljaari inuu dariska ii dardaarmaayo xataa danantu ilaa aan ka maleeyo anahu jibriil jaacilun inuu u yeeli doono lahu jiraanka miraatha dhaxal inuu dhaxal u yeeli doono oo dariskiisa kale hadduu dhinta uu dhaxalka wax ka siin doono yaabaan u maleeyay buri siduu ila taagnaayey igu celcelinayey xadiidku daciif lisnaad weeyaan lakin duruq buu leeyahay intan dambe waaba saxiixba maa zaala jibriilu yusini biljar xata danantanu sayurihu fi saxiixan bu sugan yahay asalka xadiidka iyo ninkaa la istaagay dharka alcad iyo qisadaasna axmed fi musnadii buu kusugan yahay isaguna waa xadiid saxiixa weeyaan marka xadiidku duruqdiisaas iyo markii lasoo aruuriyo waa gaaraya heerkaas ayb baabu man aadaa jaara qofkii dariskiisa dhiba xataa yakruja ilaa uu carara o baxaba dariskii buu dhibay markaasuu markuu harsan waayo o ladi waayo o saax joogi waayo ayuu iskaga baxay qal xadathana cisaan binu khalidin qal xadathana atat bn lmundirin qaala samictu yani abaa caamir alximsi qaala wuxuu yihi kaana thawbaan thawbaan wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda maa min rajulayni laba nin laba nin ma jiraan thawban mawla rasuulillah maa min rajulayn laba nin ma jiraan oo yatasaaramaani isgoyn yataqaadacaan almusaarama almuqaaaca yatasaaramaani isgoynaya intay isku caroodeen bay isgoyeen fawqa halaathati ayaam saddex beri ka badan saddex beri iyo laba beri iyo hal beri iyo waxaas dabiicat lbashar basharkii baa dee isku dhici oo naftaada intaad la harjadaysa eed celcelinaysa eed la dagaalaysa eed toobada geenaysa shaydaanka iska naarayse dhiiggaadi uu hoos u degayo ayaa lagugu cudur oo bashar baa tahay laakiin saddex beri kadib maxaad gafuur kasii tuuraysaa shaydaan baa weel dhigtay weeye oo ku degay ayna marka waa lagu qabsan saddex beri ka badan fawqa halaaata ayaam fa yahliku axaduhumaa midkoodeenna uu halaagsama dhiman mid kamidaa ah dhintay famaataa kii kale waa ka daba dhintay dee famaataa dhintay haddee hadduu mid dhinto adoo ku cafinin oo iscafinin kii kale uu ka daba tegay famaataa wahum alaa dhalika wahumaa calaa dhalik ayagoo sidaas ah ayay kala dhinteen oo waa maxay dhaalikadu min almusaaramati isgoyna sidaas oo isgoynta ayagoo ku sugan oo muqaadaca iyo salaamin oo israaligelin ayay kala dhinteen ilaa halaka jamiican labadaba waa halaagsameen naar bay galeen wey halaka naar bay galeen waa halaagsameen wamaa min jaarin daris ma jiro yadlimu jaara waa arrin xun weeyaan in dadka ay isnacaan oo dhabarka isku duwaan oo carada ay ku kala tagaan oo muddo ay kala maqnaadaan wax fiican ma aha camalka saalix ahee la kor yeeli bayna ka go-an tahay ah, qofkii intaa ka badan kasii maqnaadana waa sidoo kale ilaa uu gaarsiiyey sanad ninkii ka maqnaado walaalkii fakaanamaa safaka dama dhiiggiisa isagoo daadiyey ayay lamid tahay riwaaya kale ka qatlihi isagoo dilay bay lamid tahay waa la arkaya dadka qaar oo sanad laba sana aan isla hadlin ayaad arkaysaa hebel ma wada hadallo iyo hebel aniga waad maqlaysaa marka in dadka noocaas oo kale la islaaxiyo waa dowrka dadka muslimiinta laga rabo waxaa yar maanta in la helo eh, yani koox muslimiinta ah oo islaax u istaagaysa laba qof oo isku dhacday waran heshiisiinna dhahaya in la kala dhegeysto oo nin walba wuxuu sheeganayo la ogaado o korkoo lagala socdo inay hebel hebel isnacab yihiin mooyeene in laisku keeno layara maxaan uu kala maqan war shaydaanka iska naara arrintaa iyadana way sahlan tahay way yar adag tahay wayna sahlan tahay in sidaa la yeelo way sahlan tahay wayna dhacdaa inaan la yeelin ayib ilahina wuxuu leeyahy fataquu llaha wa aslixuu data baynikum waadiicu llaha warasuulahu in kuntum muminiin haddaad muuminiin tihiin Ah, islaaxaas waxay kamid tahay daacada alla iyo rasul adeeca ay kamid tahay islaaxu datlbayn waa islaaxu datlbayn ka dhihi jir nabig alay isalatu wasalaam ayb wamaa min jaarin deris ma jiro yadlimu jaarahu deriskiisa dhib eh, dulminaya deriskiisa buu dulmiyey xaqdara wayakharahu markaasuu dhibay qahrigu waxaa weeyaan dee waa in culeys iyo dhib uu gaadhsiiye wey xataa yaxmilahu ilaa uu ku xumbaaro dalika qahriga iyo dhibkaasi calaa an yakruja inuu ka baxo min manzilihi gurigiisii buu gaarsiiyey buu oga cararayba ilaa halaka kaana waa halagsan inkaar baa ku dhacday saxiixulisnaad wey xadiidkun baabun jaaru yahuudiy dariska yahuudiga ah oo xataa muslimkii iska dhaaf iyo qaraabadii eh kangaalka ama kristaanka ama yahuudiga ee jiiraanka kula ah xuquuq buu kugu leeyahay inaad ogaatana waa la rabaa xadathana abu nucam alfadl ibnu dukayn qaal xadathana bushayr ibnu sulaymaan can mujaahid ibni jabrin qaal kuntu cinda cabdillaahi bni camr cabdullaahi bnu camr baan agtiisa fadhiya wagulaamuhu wlxaal gulaamuhu wiil adoonkiisi adoonkiisina yaslaku shaata neef adh ah u maqaarka ka bixinayo ah, maqaarku ka bixinayo salki neef adh aho u gowracan yuu maqaarka bixinaya oo hilibki u taagan yahay faqaala markaasu wuxuu yihi cabdullaahi ibnu camr yaa gulaamu wiilow idaa faraqta markaad bogto shaqadan aad wado oo qeybta iyo tawsiica aada bilowdo fabda waxaad ku bilowdaa qeybta bijaarinaa dariska anaga alyahuudiy yahuudiga ku bilow ninkaa driskeena jiraanka ku bilow bu yihi faqaala rajulu min alqowm nin qowmka kamida wuxuu yihi alyahuudiya aslaxaka allah ma yahuudigii baan ku bilaabaynaa allah ku hagaajiye yahuudi madleda ku bilow yahuudi miadleda ku bilow ashadu naasi cadaawatan liladiina aamanuu dadka mu'miniinta kuwa u cadaawad badan wey oo muslimiinta weligood cadaawad yani weligeed jirtay weeyaan oo ay u qabaan weligoodna maskaxdooda mumin qof muslimah kama baxayso inay cadaawad u hayaan xataa waxaa soo aroortay ma khalaa yahuudiyu muslima ilaa hama biqatlihi maa khalaa yahuudiyun musliman ilaa hama biqatlihi yahuudi janis iyo fursad kama helo qof muslima ilaa waxaa qalbiga kaga soo dhacday inuu dilo ama u suurooba u suuroobin cadaawadooda halkaasay gaarsiisanta marka ma yahuudi baa leeda wax sii qaala wuxuu ini samictu nabiya nabiga alayh salam baan maqlay yuusii biljaari isagoo dariskii dardaarmaya xataa khashinaa waxaan ka baqnay aw ru'inaa waxaan u aragnay nanoo tusayba anahu nabigu sayuwarihu inuu isdhexsiin doono jiraanka jibriil oo macalinkiisaana usheegay min allahi uga keenay marka yahuudi iyo yahuudi meel kala qaaday meesha yusi yuusii biljaar baa layihi aljaar cumuumka fi asha dariska ama muslim ha ahaado ama yahuud ha ahaado ama nasraani ha ahaado ama baciid kaa fog ha ahaado ama qariib ku dhow ha ahaado aljaar baa la daris marka shareecadeena maxaasinteeday kamid tahay ayadu waxay ilaalinaysaa wanaagga iyo makaarimulakhlaaq ay mar walba dhowraysaa ee cara ay ku gashay iyo cadaawad aada gaalo u qabto gaar ahaan gaalkii hadduu markaa xarbi kuula dagaalamayo oo gaalnimo ku dagaal kuu muujista hadduunan hayn oo guryahaadii iyo diintaadi una kaa bixinayno um xarbi unan hayn waa iskala mucaamilaysaayo ixsaan iyo biri inaad u samayso waxba dhibaato a male waa banaan tahay su ilahi qur-aan ku sheegay marka taasa yaa yaa la rabaa inaad labaadii waxa weeyaan waxaad ku gaaraysaa waa nooc dacwadii kamid a ah. dacwadu ileen qowl iyo ficilba way noqotaa iyo muxuu ahaa dabeecada wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan qeyb weyn bay dacwada ka qaadanaysaa ummado dhan ba waxay ku islaamaan dadka muslimiintaha mucaamilo wanaagooda ayay ku islaamaan marka dacwada inaad afka laga sheega ma maahee waxaa ka saameyn badan weliba midda mucaamilada ah midda mucaamilada ah jiraankaada ninka gurigaada ku jira ee gaalka ama dariska kula ah, ama shaqadaad ku wada jirta wada shaqaysaan haddaad mucaamalo wanaagsan u muujiso hadiye iskaga geyso salaan fiican aad salaanto ixtiraam u muujiso ninkaas cadaawadii baa ka baxaysa xasaasiyad o dhan baa ka baxaysa leanna insaanka waxaa lagu dabciye lagu abuuray inuu qofka u xisaan sameeyo u jeclaado hadduu ku jeclaadana waxaad haysatay iyo mabaadidaadi caqiidadeedana wuu jeclaan min hunaabaa waxaa sahlananaysa inuu islaamo o tawxiidka u qaato ayaa sahlananaysa yahuudi buu nabiga booqday calayhi salaatu wasalaam dhalinyaro ah oo u khidmayn jiray oo ixsaan uu sameeyey ixsaankiisiiba uga abaalguday markaasuu markuu deena booqday oo halkaa ugu tegay w rasuul llahi uya sala allah alay wasalam ayuu gurigoodii intuu tegay buu tawxiidkii u bandhigay waana aqbalay aabihii oo gaalana wuu ku raacay wuxuu yihi aic abalqasim bu yii ah, yeel wuxuu kugu leeyahay abalqasim oo islaam halkiiba ku islaamay waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan islaamku mar walbaba waaa wasaaisha dacwadu way fara badan tahay iyo diinta way badan tahay marka cadowga lala dagaalamayo iyo jihaadka waa wasiila jihaadku xaaladda la arki karo inay caqaba kugu yihiin cadowgu shawka kugu yihiin ku hortaagan yihiin dacwadiyo diintii faafinteeda ay hortaagan yihiin ayaa loo wadaa asalka waxaa weeya gaayadu waa dacwo iyo diin wey iyo dadka inay diinta qaataan saas wey asalka taasaaso oo hadyigii nabiga sal allah alay wali wasalam baabu wuxuu ku saabsan yahay alkaram karamkii buu kusaabsan yahay iyo deeqda deeqsinimada iyo akhlaaqdaasi karamka ee deeqda la yihahdo iyo kariimnimada xadathana maxamed bn salam qaal akhbarana cabdah can cubayd illahi can saciid bn abi saciidi can abi hurayrata qaal su-ila rasuulu llahi sala allah alay wasalam waxaa la weydiiyey ayunaasi dadka keebaa akrama ou wanaagsan akram ee axsan wa afdal yaa ugu wanaagsan qaala wuxuu yi akramuhum cinda allah ilaahay agtiisa kuwa ugu karaamo badan ee ugu wanaagsan adqaahum weeye kuwa ugu taqisan ee alla kacabsiga u badan ayaa yaa ugu wanaagsan karamkaas deeqdii iyo juudkii iyo ixsaankii iyo birigii inta way soo wada geli iyaduna kaasaa ilah agtiisa ugu wanaagsan qaala qaalo waxay dhaheen laysa can hada nasaluka ma aha nabi allow sharafu taqwa taqwada iyo sharafteeda kumaana weydiininin waa kala ku weydiinaynaa qaala wuxuu yihi nabiga calayh salaam fa akramu nnaasi yuusufu weeyaan haddaad ka hadlaysaan markaa sharafu nasabi almuslim qofka muslimkaa ah, nasabkiisa wanaagsan ee kuwa ugu sharaf badan akramu naasi yuusufu nabi yuusuf a u karaama marka nabiyullah ilaahay nabigiisi wey kow dhe ibnu nabiyillaahi nabigi ilaahay ahaa nabigi ilaahay yacquub ahaa wiilkiisi wey ibnu khaliilillahi weliba ibnu khaliillahi waxaa ka horeysa ibnu nabiyillahi kalaa meesha ku jirta waa kuma isxaaq soo ma isxaq baa ku jira yuusuf marka afar fac buu tirsanaya isaga oo isaga marki laga reebo saddex fac buu tirsan oo nabi ah saddex fac buu tirsan asaga horta waa nabiyullahi yuusuf alayh isalaatu wasalaam aabihiina waa yacquub waa nebi awowiisa koobaad waa isxaaqa waa nebi awogiisa labaadna waa khaliil الraxmaan ibraahim alayhi الsalaatu wasalaam nasab haddii laga hadlayo abtir oo wanaag lagu maaratay qof wanaag iyo nasabkiisa xagga wanaaga diiniga waxaa ugu fiican ninkaas afarta fac nabiga ah qaaluu waxayna laysa can hada nasaluk kaa kuma weydiinayn nabiyaal iyo rasuul kuma weydiinayno ayagii baa qabaaishii bu rabaan in loo kala saarsaaro qaala facan macaadin اlcarabi ma usuusha carbeed baa tasalunay weydiinaysaan carab jilib jilibkeedi iyo usuusheedii ee usuusheedi iyo meesha kasoo farcantay sida macdanta dhulka iyo maarata guriga dhulka uu ilaahay ugu abuuray ee asal ugu tahay ayaa waxaa qabaailkana la dhaha macaadin marka qabaailka usuushoodii iyo siday u kala meedhax macaan yihiin u kala fiican yihiin miyaad weydiinaysaan qaala waxay nacam haa haddaad nala garatay su-aashi qaala wuxuu yihi fakhiyaarukum fi ljaahiliya <coughs> jaahiliyada markaad joogteen gaalada la ahaa asnaamta la caabudayo kuwa khiyaartiini ah, yaa khiyaarukum khiyaarina fi islam islaamkana idaa faquhu markay maaragtay cilmigii fuqaha ay noqdaan idaa faquhu idaa faquhu ay idaa saaruu fuqahaa idaa faqihuna way jirtaa iyada faqihu ay idaa fahimuu wacalimuu faqihu hadii la dhaho hadday wax fahmaan oo fiqiga fahmaya diinta fahmaan oo shareecada ay fahmaan kuwii jaahiliyada khiyaartaaba markay diinta bartaanna wanaaguma usi kordhi khiyaar qofkii ahaa markii uunan aqoon iyo macrifo iyo waxba lahayn khiyaartaha baadiyaha la joogay qowsaska la yaqaano ee martida soore eh muxuu ahaa ixsaanka iyo biree laga hele ee qaaraanka aan diidin eh hadal macaanka laga bartay eh ee muxuaha madluumka u gargaare daalimka jacdhehe runta sheega dadka ayagaa markay intay magaalooyinka imaadaan xadari noqdaan cilmiga bartaan ayaguna dad aan la heli karin ayay noqdaan oo qaado ah oo hogaamiyeyaal oo qiimo badan bay noqdaan idaa faqahu hadday fahmaan saas wey xadidku waa xadiis saxiix ah fi saxiixayn buuna kusugan yahay allahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed